سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنها خير زاد إلى يوم المعاد walaalayaal sidaa maqlayseen khudbaddeennu waxay ka warramaysay xurmatu lwaqiicati fii acraadi innaas dadka sharaftooda iyo nasabkooda iyo cirdigooda in meel lagaga dhaco ama lagu xadgudbo waa arrin aynu odhan karno waynu ku wada ibtiraysanna inta ka badbaadayna way yarta waxaynu isugu baraarujinaynaa bal inaynu isdabaqabatayno qabla fawaati alawaan intaan fursadda iyo ina dhaafin waa la ysku keen wada ibtileeyey waynu isku rarannahay cidiba cid bay ku rarantahay madaxdu madaxdii bay daba taagan yihiin dumarku dumarkii wadaadku wadaadkii ganacsatadu kii kale midiba mid buu sidaa u hafayaa oo ilaa cidhbaha uu ruugayaa oo xamaraya oo xaqiraya oo caayaya waa mushkiladina wada haysata runtii markay wixii dadku iska badsadeen badsadeenna wax caadiya ah u noqotay qofku waxaabuu ka fikirayaa sidee loo dayn karaa sidee baad u dayn karaysaa bal markaa mushkiladaa jirta oo musiibo weyna weliba aakhiru zamaanka wakhtigay dadku fitnoobaanna waxyaabaha sii bata weeye mushkiladda dadka ku noqda taasaynu isku baraarujinaynaa mowqifku islaamku iska taagay iyo sababaha keena waxan iyo sida laysaga ysaga daweyn karo marka u horeeya cirdiga sida wax meel loogaga dhacayaa waxa weeye in qofkii ama la xaqiro ama la dacaadeeyo ama la ceebeeyo ama la xanto wax allo wax kasto oo qofka lagu durayo isagoon dembi lahayn hadduu qofku dembi kaa galay dariiqada loo marayaa way way da waynu dambaysin insha allah marka u horeysa haadihi aljariima dembigan isaga ahay waxa uu ka mid yahay min asbaab aliflaas waa sababu iflaasik waxa ku caydhayn kara wey waa wax ku caydhaynaya waxaa la odhan karaa waa sababu liflaasi wa aydan sababu lxamaaqa waa dariiqo nacasnimo aynu hayno wey qofka dadka intaasoo ceebood aynu sheegayno ku samaynaya walaalihii muslimiinta ah ee xamanaya ee xaqiraya ku xadgudbaya dhegtooda iyo sharaftooda dhaawacaya rag iyo dumar wuxuu ka dhigan yahay qof xoolo haysta oo xoolahaa intuu qasnadiisa ka soo saaro dadka kale qasnadooda ku guraya alaabtiisuu xaafadiisa ka soo saaraya xaafadaha kaleu buuxinaya akownkiisuu casaynayaa dadka kaleu kuwooda ku shubaya waxaad salaad tukatay iyo waxaad soontay iyo wixii oo dhan dad baad u xambaarinaysa waa dadaalaysa wax alla wixii aad cilmi iyo cibaado iyo cadiyo ku dadaashay dad baad u xambaarinaysa idan anta axmaq qofkii waa qof waalanoo axmaqaa loo tixgelin karaya rasuulkaa sawirkaa ina siiye calayhi salaatu wasalaam xadiidkii xasankaayo waxa uu leeyahay atadruuna almuflisa fiikum ma taqaanaan qofka caydhaa dhexdiinna de qofka caydhaa ah waxaan u naqaanaa bay idhaahdeen ama aan waxba haysanin de qofka faramadhan ee aan waxba haysanba baa caydh la idhaah mee kaa maaha buu waa qof intuu aakhiraysa soo taagay isagoo camal iyo cibaado badan sita laakiin mushkiladiisu waa maxay dadkii ilaahay baan ka nabadgelin kan wuu caayay kan wuu qadfay kan wuu dilay dadkii baa loo gurayaa wax alla wuxuu camal siitay haddii ay ka dhammaan waayaan wixii lagu lahaana iyagiibaa dembigoodii dusha laga saaraya markaa qofkaasaa caydh la yidhaha buui meeluu wax ka soo kasbado iyo wuxuu isdabaqabataynayaa toona ma jiro arrintan oo kale hadday sii badato waa waa min asbaab alistixlaal sababaha uu qofku ku xalaashan karo wey xumaanta inagu waxaynu idhahnaa marka qof uu qofku dacaadeeyu ku xadgudba laydha war ka daadee waa walaalkaae wuxuu leeyay miyaan xamanaya waan ku xariiraya maan xamanay anigoo la hortaagan baan waxaan ku sheegay oo aan ku sheegay oon ku celiyey nebigu taa lafteedu waxaan ku sheega wuxuu hi markii la weydiiyey qiibada ama uu tilmaamayey dikruka akhaaka bimaa yakrah waa walaalka oo aad ku sheegto wax uu nacayo ama magac ha ahaato ama ceeb uu sameeyey ha ahaato ama dembi uu galay ama in uu leeyahay qofkii ood ka naxisood aad firdhiso waa sababaha keena cadaabalqabriga waxaynu daldalay inaynu habeen iyo maalin ku dhex jirno rasuulu llaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam xadiid saxiixa wuxuu ku caddeeyey habeenk habeen baa laba malagi kaxeeyeen buui dhul badan bay mariyeen dad badanna waa la tusiyey waxaynu ka soo qaadanaynaa waxa waxaa la itusiyey buu ihi dad le oo loo sameeyey cidiyo dhaadheer wejigooda iyo laabtoodunbay sidaa ugu diirayaan ciddiyo xadiida oo dhiigga iyo hilibka saa uga sii daynaya markii aan weydiiyeyna waxa uu ay igu jawaabeen buu idhi waa kuwii dadka sharaftooda duri jiree meel kaga dhici jiree ku xadgudbi jire ummadda dulman iyaga oo ku xadgudbaya marka taasi waxay tilmaamaysaa dad qabriga lagu cadaabayaa la tusiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kaluu soo maray rasuulku waa xadiid kaloo caddaynaya cirdigaa iyo sharaftaa dadka lagu xadgudbayaa inay cadaabalqabriga keentee mara rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama biqabrayni faqaala inahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani bikabiir aw fii kabiir ama axaduhumaa fakaana yamshi bayna annaasi binamiima labadan xabaalood waa la cadaabayaa waxay dadku fududaystaan waa lagu cadaabaya midig kaadidu isku daadaadin jira midka kalena dadka sharaftoodu meel kaga dhici jirayoo wuu xamin xaman jiray oo wuu isku diri jiray namiimiyuha arrintani waa min calaamaat libtilaa qofka haddaad aragto isagoo carab dheer oo ummadda ilaahay ay ka nabadgeli weyda sida raashinka u cunaya dadka waa qof ibtilaysan qofka hallowsani dadka ayuu ku wardiyaa qofka hanuunsanina ilaahay buu ku wardiyaa subxaanahu wa tacaala xusidiisa iyo sheegidiisa cumar bin khadaab baa maqaaladaa laga haya allah ka raali noqdo waxau ihi calaykum bidikri illaahi fa innahu shifaa wa iyaakum wadikri nnaasi fa inahu daa waddadii how ilaahay xuskiisa badiyo ilaahay ku wardiya waa caafimaadeh dadka ha ku wardayna oo hadalkooda ha badininaya inaad wax ka sheegtaan taasina waa cudur buuri caafimaadka markaad doonaysa ilaahay xus cudurka markaad doonayso iyo in caloosha malaxi ku dhaamisana dadka ilaahay saama dabajiidoo daba qayl arrintani waxay mudantahy xataa qofka caasigaa ah inaan la ceebaynin loo naseexeeyo caasiga laftiisa hadduu toobad keeno ina laga hadho rasuulku sala allahu alayhi wasalam wuxuu soo maray waa xadiid nasaa-i iyo mus musanafu cabdirasaaqba ku jira oo sugan wuxuu soo maray asxaabigii intuu sinaystay qiraalka sameeyey afar jeer ku celiyey iyadoo weliba nebigu nebiguu ka warwareegay calayhi salaatu wasalaam markii dambena dhagax baa lagu dilay markii dhagaxa lagu dilay iyadoo weli la aasin buu soo maray nebigu asxaabina way la socotaa markaa ninbaa laba ninbaa ayaa wada hadloo waxay yidhaahdeen qad rujima haada rajma alkalb bal kan eeg afarta jeer iska qirtay ee dhagaxa lagu dilay sida ayga loo diloo kale rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaa kamuu jawaabine xoogaa markay socdeen ayaa wuxuu soo maray dameer baktiyey labadii asxaabi buu saaweega wuxuu ihi bahalkan baktigiisa cuna dibiree cagta taagay oo miya la cunaa bay yidhahdeen de waa bakti nijaasoo xaaraana wixii goortii dhoweydeen ninkii asxaabiga ahaa ee la rajmiye dhagaxa lagu dilay ka sheegayseen iyo hilibkiisii a cunayseen kan hilibkiisaa ka sahlan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam imikana jannadu ku jiraa oo u dhex waxaa runtii arrintani ay sabab u tahay sababu mucaadaati illaahi lilcabd addoonka waa sababuhu ilaahay kugula coloobayo man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb addoon aan leeyahay weli aan leeyahay buu ilaahay awliyada ilaahay waa muminiinta ilaahay caabudaye alla rumaysan subxaana wa tacaala qofka la colaatama adna dagaal baan ogeysiiyey marka dagaal ilaahay baynu ku jirnaa innagoo aan isogeyn qofka had iyo jeer xadgudbayaa ee xadgudubkan ku dhacayaa xataa haba ahaado qof fadli lehe haddana dhaliishiisa wuu leeyahy abubakar sidiiq waa riwaaya saxiixa muslim ku sugan abubakar sidiiq iyo saddex asxaabiyo wada fadhiya suhayb iyo bilaal iyo khabaab iyo asxaabtii berigii hore gaaladu ay dhibi jireen ayaa iyagoo wada fadhiyo abuba abu sufyaan baa soo maray oo colaalka gaalada berigii hore horkici jiray markii dambe dee waynu ogno asxaabi jaliil jaliilu noqdo islaamay markaa saddexdii asxaabiya berigii hore la dhibayba hadla waxay idhaahdeen walee seeftii seeftii ilaahay cadowgii ilaahay halkeedii wali kamay cuska oo raggii cadowga ahaa weli qaarba baaba iska noola meeshan iska marmaraya abubakar markaa nin naxariis badan buu ahaa radia allaahu canhu wa ardaah dabeetana wuxuu ihi dee waa odaygii quraysheed waana madaxdoodiiy maxaa u tidhaahdeen markii dambe nebigu uu tegayoo kolkaasuu rasuulka arrintii uga warramay nebigu wuxuu ihi miyaad ka cadhaysiisay asxaabtaa mujaahidiinta hore ee qudamada ah ee qadiimkaa dii islaamka usoo halgamay daysba wuu soo halgamay laakiin haddana ashar iyo deris buu siinayaa nabigu miyaad ka cadhaysiisay buu haddaad ka cadhaysiisay iyaga ilaahay baad ka cadhaysiisay markaa intuu cararay buu iyagii u tegay oo soo baashiray oo iyaguna way u duceeyeenoo wax dhibaba umay dareemin laakiin rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuu baraarujinaya asxaabiga marka arrintaasi waxay tilmaamaysaa dadka muminiinta gardaro lagu dhibaa inay ilaahay ka cadhaysiinayso subxaana wa tacaala cadhada ilaahayna wax sahlan maaha arrintani waa min akbar alkabaa'ir cirdigeenna iyo sharafta muslimiinta aynu cunayno aynu isku